kalaana insha allah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته maasha allah waayahay baarak allahu fiikum iska bilaabanayna haddii ilahay ka dhiga insha allahu tacaala bismi illahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxa aynu maalin kastoo sabti ah haddaayoo kale aynu baran jirnay taariikhdii cumar alfaaruq cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ilahay raalli ka ahaado subxaana wa tacaala saxaabigii rasuulka ilaahay ee cumar ibnu khadaab waxaynu soo warrabnay taariikhdiisii qeybo meelo kala duwanba waynu ka fiirinay oo meelo badanba waa ka eegnay insha allah maantana waxaynu ka eegi doonaa dhanka markaa qitaalka ama andhaha karo andhaha markaa xaggii dagaalada iyo macaarifta ayaynu insha allahu tacaala wax ka baran doonaa hadii ilaahay ka dhigo insha allah inagoo ka bilaabi doona macrakadii markaa macrakat alyarmuk duulaankii yarmuk loo yaqaanay kadibna baran doona duulaankii kale ee markaa alqadisiya oo ciraaq lagu qaaday baynu wax ka baran doonaa insha allahu tacaala iyo wacdarihii markaa laga geystay halkaasi saxaabadii rasuulkii ka qayb saxaabadii rasuulka ee ka qayb ka qayb qaadatay iyo sidii uu u maamulay ama uu u maareeyay cumar ibn khadaab radi allahu canhu ilahay raalliha ka ahaadee yaraalnihaado telefoonkii ayaa iga damay aamiin walaal sidaan halkan ugu kulanay jannada allah inagu kulmiya aamiin yaa rabb alcaalamiin jasakan allahu khayran wax yar iga raalli ahaada telefoonka ayaa dabkii baa tegay subxaanaka ya cadiim walaalayaal jasaak allahu kheyran iga raalli ahaada telefoonkiibaa dabkiiba ka dhacay wuu macaanaaday bayteriga baa macaanaaday somaydaan maqlin iminka boqolkiiba shan iyo toddobaatan baa baytariga ku jira seventy five percent haddana wuxuu leeyahay dab ku shubo oo uu dhacay subxaan allah subxaan allah marka maxaa la sameeyaa markaas oo kale waa la bedelaa sooma bayteri cusub in lasoo iibsado ayay markaa waajib noqonaysa subxaana allah asalaamu calaykum ma la maqlayaa walaaliyo iga raalli ahaada mobilkiibaa cillad baa ku timi si isagoo dabki iyo wixii walbale bu haddana iska damiiyaa subxaan allah marka wuu macaanaaday waan maqanaya baytri <laughs> halaga raalli ahaada baarak allahu fiikum waayahay halkii baan kasii bilaabaynaa marka insha allah bismi اllah الرحman الرaحim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wbih nastacinh lى umuur اdunya wاdin wslى اllهma عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصxaabatihi aجmaعin aلsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatuh walaalayaal waxaynu ku guda jirnay taariikhdii cumar alfaaruq radi allahu canhu cumar ibn khadaab ilahay raalliha ka ahaadee qeybo kala duwan oo markaa noloshiisa kamida ah waa kasoo warramnay insha allah maantana waxaan ka warrami doonaa jaanibka ama dhanka xagga ciidamada iyo milatariga iyo sidii uu maamuli jiray ciidamada iyo futuuxaadkii waaweynaa iyo furashooyinkii waaweynaa ee uu horseeday ee uu u hogaamiyey dadka muslimiinta ugu horeyn waxaynu soo qaadanaynaa dagaalkii markaa yarmuuk la dhihi jiray iyo sidoo kale dagaalkii kale la dhihi jiray markaa alqadisiya laba dagaal oo aada uga caana muslimiinta agtooda weeyaan waana in waajib ay ku tahay qofka muslimka inuu barto waayo waa macaarig waaweyn oo caana oo waxa weyaan wadamo dhan oo maanta dadkoodu ay yihiin dad muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala u horseeday in ay xilligaa ay markaa waxa wey la furto ay diinta soo galaan abubakar ayaa wuxuu ahaa cid qofkii ka horreeyey cumar ibnu khadaab marka abubakar xilligiisii wuxuu bilaabay futuuxaadkii waxaa la bilaabay furashooyinkii waaweynaa lagu furanayay dhulka shaam iyo sidoo kale eh, dhulka farisiyiinta eh, dowladii farisiyiinta dowladda farisiyiinta markaa ciddii eh, ugu horreysay ee bilowday ee soo jeedisay waxay ahayd muthane ibnu xarith ashaybani muthane ibnu xarith ashaybani ninkaas ayaa wuxuu yimi nabigeena caleyhi salaatu wasalaam dabadeedna wuxuu weydiisanaya wuxuu ka mid ahaa carabta reer aala shaybaan weeyaana waxay deganaayeen dowladda farisiyiintaba jiran la ahay dabadeedna wuxuu dhahay waanu islaamaynaa iyo islaamnimada noo sheegay islaamnimadii baa loo sheegay markaa wuxuu ka dhigay shardi isagu wuxuu yihi anagu dagaalami mayno iskamana dhicin karayno dowladda farisiyiinta waayo waxaan kula jirnaa buu yidhi heshiis baan kula jirnaa mana daandaansanayn nebigu wuxuu ku dhahay marka calayhi salaatu wasalaam run ayaad sheegteen mar haddaa run aad sheegteen waad hagaagsantiidin ayuu dhahay laakiin nebigu wuxuu sii raaciyey laa yaquumu bihada ddiin diintan ma istaajinayo ama kuma kacayso ilaa man axaada bijamiici jawaanibihi qofka soo koobay dhammaan jaanibyadiisa ama yani dhinacyadiisa oo dhan mooyaan ninkii markaa muxathan ibni xarith ee cabsanayay ee ka argagaxsanaa markaa dowladda farisiyiinta ee markaa dhahay anugu ma dagaalamayo dowladda farisiyiinta lama dagaalamayo cajaayibka iyo mucjisooyinka ku dhacay ee isbeddelka ku dhaca bal ninkaa u fiirsada subxaan allah nabigii uu dhintay calayhi salaatu wasalaam waxaa khaliif noqday maxay abibakr asidiiq radia allahu canhu wa ardaa abibakr buu u yimi markaa markaasu wuxuu leey yaa khaliifata rasuulillaah khaliifkii rasuulka ilaahayow aniga waxaad ii ogolaataa in aan ku bilaabo dowladda farisiyiinta dagaal aniga iyo ciidankayga iyo qabiilkayga intaan madaxda u ahay aniga ii ogolow anaa dagaal la gelaya dowladda farisiyiinta cajiib yayaab waa ninkii ful yacni cabsanayay ee lahaa markii hore waxa weeyaan e, waan ka argagaxsanahay oo uma tegi karno oo lama hadli karayno ayaa waxa weeye isbedel baa gebigiisiba ku yimi isagii baa wuxuu leeyay dawladda farisiyiinta oo ahay dowladdii adduunka ugu weyneed oo shan kun oo sannadood jirtay ciidamadooduna ay kumanaan kun iyo boqolaal kun ay ahaayeen ayaan la dagaalamaynaa ayuu yihi calaa kulli xaal abubakar wuu ogolaaday dagaalkii buu qaaday dabadeedna waxaa madad ahaan loogu diray khaalid ibn walid oo ahaa xilliga hogaamiyihii guud ee ciidamada muslimiinta waxay weerar ku qaadeen dowladda farisiinta waddanka ciraaq oo ay haysteen ciraaq inteedii badneyd khaalid baa furtay macrakooyin kala duduwan baa dhacay macrakatil kadma macrakatil welija macrakooyin kala duduwan ayaa dhacay oo inta badan ba ka dhacayay magaal waddanka imika kuwait loo yaqaano halkaasaa duulaankii ugu horreeyay uu ka dhacay kadibna eh, muslimiinta ayaa gacan sarrays gacan sarraadnaaday oo awooddii badneed yeeshay khaalid ibn waliid baa markaa radia allahu canhum eh, hogaaminaya oo ku guuleystay adugu calaa kulli xaal wadanka ciraaq intiisa badan oo dhan ama waqooyiga ee soo xigtay jasiiradda carbeed oo dhan gacanta waxaa ku furtay khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu eh, iyo markaa saxaabadii kale la socotay oo uu ku jiro markaa ninkii muthana ibnu xaritha shaybani waayahay halkaa waxaa ku bilowday baynu nidi fatxigii lagu furanayay dowladda farisiinta ciraaq waa la qabsaday intuu abubakarba uu noolaa dhanka kalena dhulka sham waxaa haystay dowladda romaanka oo reer yurubta ahayd dhulka shamna carab baa deganayd laakiin carabtaa dee way ka qabsadeen shamna waxaa looga jeeda waa filistiin iyo urdun iyo markaa waxa weeyaan suuriya iyo lebnaan intaasa waxaa laysku dhahaa ardo sham dhulka sham ayaa laysku dhahaa waxaa haystay romaanka romaankii markaa waa lala diriray oo dagaal ba iyagana lagu qaaday abu abubakar wuxuu diray afar hogaamiyayaal oo khatara oo iyaguna sida khalid ibn walid oo kale lamida waxaa hogaaminayay camru bn alcaas radi allahu canhu camru bn alcaas mid buu ahaa waxaa kaloo uu soo kaxeeyey abubakar saxaabigii markaa yaziid ibn abi sufyan yaziid ibn abi sufyaan abaa sufyaan ayaa dhalay oo mucaawiya walaalkii weeyaan waana nin aada u khayr badan oo aabihiiy walaalkiiba ka khayr badan weeyaan yaziid ibn abi sufyaan radi allahu canhu ciidanka kale waxaa hogaaminayay saxaabigii kale oo la dhihi jiray marka abu cubayda caamir ibnu ljaraax amiinu hadihi lumma amin amiinkii marka ummadan oo abu cubayda ahaa radi allahu canhu ayaa koox kooxdii saddexaada loo diray waayahay kooxda afraadna waxaa loo diray shuraxbiil ibn xasana ah, ninka loo yaqaano radi allahu canhu afartaa kooxood ayay ahaayeen qolaba dhan baa la geeyey camru bn alcaas wuxuu ku wajahay abubakar magaalada eh, dimashik ee dalka suuriya ayaa la geeyey inuu halkaa markaa ciidankiisu ay wajahaan ay aadaan eh, sidoo kale eh, ciidankii markaa waxa weeyaan camru bn alcaas isagana dhulka filistiin baa lagu wajahay abu cubayde ciidankiisiina magaalada xims baa lagu wajahay magaalooyinkii kala duwanaa dhulka sham baa ciidamadii muslimiinta marba qeyb lagu wajahay balse boqorkii markaa u talinayay dowladda roomaanka oo ahaa hiraqal markii uu ka war helay ciidamada muslimiinta wuu isu soo ururiyey wuxuu soo uruursaday ciidamo aad iyo aada u tiro badan wuxuu soo diray walaalkii oo boqor ahaa isaguna oo la dhihi jiray tadaaruq ama tadaaruq waa nin reer yuruba weeyaan ayaa la soo diray wuxuu wataa markaa sagaashan kun ayuu wataa sagaashan kun oo ciidan waxaana lagu soo wajahay ciidankii camru bn alcaas radi allahu canh sidoo kale wuxuu soo diray xiraqal ninka la dhahdo georgia ibnu tadur ama ibnu tuther waa master george georgia waxa weeye diinta islaamka ama dadka carbeed baa georgia ugu yeedhi jiray asalkiisa laakiin magaciisa waxaa la dhihi jiray master george markaa master georgena isna ciidan badan ayaa loo soo dhiibay waxaana lagu soo wajahay ciidankii yaziid ibn abi sufyaan waayahay waxaa kaloo soo diray boqorkii roomaanku ee hiraqal ninka la qayqaar ibnu nastuus isna waxaa loo soo dhiibay ciidan gaadhiya lixdan kun waxaana lagu soo wajahay ciidankii uu hogaaminayay abu cubayda caamir ibnu ljarax radi allahu canh waxaa kaloo soo diray daraaqus ama daraakul daraakulkaas ama daraaquskaasina isna waa hiraqal baa soo diray waxaana lagu soo wajahay ciidankii uu hogaaminayay shuruxbiil ibnu xasana markii ciidamada dee reer nimankii roomaanku ay aad iyo aada u tiro bateen be warqad bay u qoreen abubakar asidiiq dabadeedna abubakar wuxuu dhahay isku urura hal ciidan isku noqda afartiinuba isu taga sidaasaad ku xoogganaanaysaan waxa weeye laydimana jebinaya buu yihi idinka yani tiradiinaas waxay tiradoodu ahayd xilligaa maxay dhowr iyo eh, labaatan kun bay ahayd marka wuxuu dhowr iyo labaatankiina kun yacni tiro badnaan laydinkuma jebinayo eh, waxaa laydinku jebinayaa macsida iyo dambiyada ala timaadaan marka macsiyadana iska yareeya iyo dunuubta subxaan allah markaa midooba buu yihi wayna isu tageen ciidamadii marka kadibna waxay dalbadeen madad bay dalbadeen iyo cid kale oo u timaado markaa caawinaysa ayay dalbadeen labadii ciidan markaa waa iska hor yimaadeen ciidankii muslimiinta oo hogaamiyahooda guud waxa uu ahaa abu cubayd caamir bnuljarax weeyaan nimanka kalena waxaa soo hogaaminaya genaraal guud uu noqday eh, master george ama georgia ayaa markaa waxa weeyaan u noqday subxaana allah dhanka midigtooda waxaa u hogaaminayay baahaan ninka loo yaqaano subxaan allah halkiibay yimaadeen oo wada meel khandaqa meel wadaabay soo mareen waa ciidamo gaadhiya maxay boqol iyo sideetan kun alf u tamaani mia alf yani miata alf wtamaanmia yani boqol kun iyo boqol iyo boqol kun iyo sideed iyo sideetan kun boqol iyo sideetan kun oo ciidan weeyaan muslimiintuna waxa weeyaan xilliga waa dhowr iyo labaatan kun oo ciidan imise jeer bay muslimiinta lagu soo laablaamaya u fiirso ciidan dowladan weeyaano guun intaasoo sanadoo jirta wey subxaan allah meel walbana ay ciidan ku leh iyo markaa cid u gargaarta ku markaa muslimiintii markii ay arkeen in laga tiro badan yahay madad bay dalbadeen abubakar markaa wuxuu dhahay ciidankii ciraaqa joogay oo uu hogaaminayey khaalid ibn lwalid almakhzumi oo sideed iyo toban kun oo ciidana ahaa oo furtay dhulka ciraaq oo dhan furtay ayaa markaa la yidhi khaalidow waxaad qaadataa ciidanka kala badhow badbad qaadanaysa nisf aljeish ciidanka kala badhbad kaxaysanaysaa waxaad aadaysaa maxay dhulka shaam oo walaaladaas oo madad u baahan baad usoo gargaaraysa ayaa lagu yidhi waa yahay khaalid ibn waliid warqadii baa u tagtay radia allahu canhu markaa waxa uu dhahay wa waa yahay amiir lmuminiin waa la yeelaya oo ah markaa khaliifatu rasuulilah abi bakr abu bakrna wuxuu dhahay laushqilana wasaawis shayطan yani laushqilana nasaara can wasaawis shayطaani bkhalid ibn lwalid waswaaska shaydaankaee nasaarada haya waxa aan ku mashquulinayaa ninka la ydhahdo khaalid ibna weliid baan ku edbinayaa buu yidhi subxaan allah waa gacantii kululayd iyo seefta ilaahay galka la-ayd iyo ninkii aan weligiiba la jabinin weeyaane khaalid weeye radia allahu canhu ardaa waa soo baxay markaa khaalid ciidankiibuu laba qaybood buu qaybiyey sagaal kun buu qaatay sagaal kun oo kalena wuxuu kaga tegay ciraaq wuxuuna markaa uu kaga sii tego madaxa u noqday muthani ibnu xaarif ashaybaani radia allahu canhu khaalidna marka waa soo baxay saxaabadii baa laysku qabsaday marka qoladii ciraaq waxay tidhi saxaabada qayb ka mida ah annaga wayna looga tagaa khaalidna wuxuu dhammaan inta saxaabada ku jirta ciidanka de dabcan saxaabadu ciidankii sideed tobanku ma sideed kun saxaaba may ahayn qaar ka mida ah saxaabay ahaayeen qaar kalena waxay ahaayeen caruurta ee saxaabadu dhashay iyo dad taabiciina bay ahaayeen marka waxaa laysku qabsaday maxay saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim waxay dhaheen waa barakadii rasuulka saxaabada annaga qaadaninayo idinkaa qaadanaya ugu dambeyn maxaa lagu heshiiyey idinku khaalid oo adiguna qaado kala barhow barh saxaabada qaar kala barhow barhna waxa weeyaan dhulka ciraaqa joogaan waa yahay sidii baa lagu kala tegay kala barhow barh buu qaatay sagaal kun buu ciidan buu hogaaminayay haddaba khaalidow sidaad ku gaadhaysaa dhulka sham xag sidaad ku gaadhaysa ciidan sagaal kunabaad wadataa waddo kasta iyo jid kastana waxaa jooga ciidamo oo waxa weeyaan eh, haddaad xitaalo dagaalantid dee dagaal markaad geshid waxa weeyaan waad mashquulaysaa oo waqti dheer bay kugu qaadanaysaa goobtii dagaalka iminka sida amarjinsiga ah lagaaga rabay gaadhi maysid markaa khaalid wuu fakeray radia allahu canhu sidaan ciidanka ku gaadhsiiyaa dhulka ciraaq buu yihi marka wadooyinkiibuu egeegay wadooyinkiibuu egeegay wadooyin badan buu helay laakiin wuxuu ogaaday inuu wadooyinkaas Ehm, ay joogaan ciidamo iyo dad yow kale iyo dowlado kale iyo meelo wada ehm, halisa ah ay tahay oo ciidamo kale ay joogaan marka uu dagaal u galayo oo lagama maarmaan ay tahay oo marka uu dib u dhacayo ehm, ilaa ugu dambeyn wuxuu helay waddo aan weligeed cidi marin waddadaas halis ah oo meel buuro ah subxaan allah ayuu helay waxaana u tilmaamay inay waddadaasi jirto ninka la dhahdo raafic ibnu cumayra raafic baa yidhi waxaan garanayaa waddo laakiin waddadaasi waa waddo halis badan waa waddo waxa weeyaan qofku hadduu xitaa keligii uu yahay oo biyo sito oo wax walba uu sito uu ku dhimanayo weeyaan waa markaa waa waddo halisa ciidan sagaal kun ahina ma mari karo way ku dhimanayaan khalid wuxuu yihi balisife wuxuu dhahay shan maalmood baa loo sii soconayaa dhulka sham meesha uu dagaalku ka dhacayo yarmuuk shan maalmood baa loo sii soconaya dabadeedna shantaa maalmood haddaynaan sahay helin ama madad iyo biyo iyo wax la cunah la helin waa dhul saxaro ah ceel male biyo male waa la indhabeelayaa subxaana allah waa lagu dhimanaya buu ihi ciidan kuma mari karaan khaalid wuu fekeray markaa wuxuu dhahay waay wuxuu u yeedhay markaa geeli iyo arig geeliisi buu u yeedhay wuxuu dhahay geeli lagu safraayey faruurya horta wuxuu hala gaajaysiiye geela marka hore way gaajoodeen dhowr maalmood baan waxba la siinin cunto la siinin kadibna iyagoo haraadan ayuu yidhi dhergiya markaasay dhergeen biyihii bay ka dhargeen halkan xikmadda kala dhex baxa khaalid ibni waliid radia allahu canhu u fiirsada khibradda iyo caqligiisa geeli wuu gaajaysiyey gaajaysiiyey dabadeedna isagoo haraadan buu wuxuu yidhi biyaha siiya way cabeen way cabeen way cabeen maalintii labaad buu yihi haddana ku celiya mar labaad ha la waraabiyo way cabsiiyeen way cabsiyeen in lama iyo calooshoodii ay halkaa tagtay geelii uu calooshoodii biyo ka buuxsameen oo markaa dee ay noqotay foostooyin waaweyn dabadeedna wuxuu dhahay geelan faruuryahana ha la xidho faruuryuhu waa maxay waa dibnaha iyo bushmaha waaweyn ee geela ayaa la xidhayaa yacni si aanu hadal uga soo bixin oo khaalid maxaad u xidhaysaa faruuryaha geela sababta khaalid faruuryaha u xidhayaa waxa weeyaan subxaan allah wuxuu diidan yahay in uu doobiyo ama uu afka ka xunbeeyo oo biyaha calooshiisa ku jira ay kasoo baxaan kadibna markaa biyaha markiiba uu isticmaalo wuxuu dhahay geelan yaan waxba ka soo bixin hanugu doobinin buu biyaha iyo waxa afka ka soo baxayaba la xidho qab afkaa laga wada xidhay iyo faruuryaha xagga dambena dibkii buu kaga xidhay si aanay u saxaroonin wuu isku dhajiyay gebigeediiba waxba ka wuxun baa galay laakiin waxba kama soo bixin neefkii yani subxaan <laughs> subxaan allah dabadeedna awrkii iyo geelii alaabuu dusha ka saaray alaabuu dusha ka saaray biyihii iyo wuxuu ka saaray sanadkii iyo w waxyaalihii fardana way ka haysteen waddadii halista ahidan weligeed hadda kahor ciidimarin ayuu marsiiyey markaa khaalid ciidankii way socdeen maalintii koowaad markay socdeen dabayl baa dhacaysa waa meel saxaro ah dam markiiba dadki way haraadeen markaa wuxuu sameeyey toban neef buu gowracay tobankii neef markuu gowracay calooshoodaa biyo ka buuxaan soo maaha calooshoodii biyihii meeshu ku jirtay ma meel darabu biyihii ku shubay dabadeedna biyihii wuxuu waraabiyey fardihii subxaan allah sidoo kale biyihii caloosha geela ka yimina cuntadii bay ku karsadeen geelii hilibkiisa la gowracayna way cuneen subxaan allah markay cuneen maalin labaad bay haddana kusii socdeen intii laakiin afar maalmood oo kala hadhay subxaan allah ninkii markaa daliilka ahaaye tusaayey khaalid ibnu walid waddadana siduu usii socday baa dabayshii baa indhatirtayba waddadiiba wuu arki waayey dam wuxuu noqday admad armad buu noqday indhihiiba uu ka waxba u arki waayey nag subxaan allah waa ninkii keliya waddada kala garanayay halis iyo khatar weeyaan subxaan allah waa la socday ilaahayowna badbaadi ilahwna badbaadi sidii loo hayay oo maalinba dee neef dhowr neef inta la qalo marba biyaha calooshooda ku jira la isticmaalayay subxaan allah ayaa waxa weeyaan hal maalin maalintii ay hadhsanayd khalaas ayaa waxa dhammaaday sanadkii iyo madadkii wixii oo dhan waana maalintii wuxuu dhahay ninkii daliilka ahba wuxuu yihi waxaan idin tusayaa meel ceela oo biyo ah ayaan idin tusayaa meel ceel ah oo biyo ah oo waddada ku yaalla laakiin isagana w waxa weeyaan indhihii waxbuu ka arki waayo board iyo waxa weeyaan dee dabashiibaa indhaha ka galay subxaan allah marka wuxuu noqday armad waxba ma arkayo indhihiisii waa la wadaaba isagii waa la hogaaminaya subxaan allah dabadeedna markii maalintii shanaad ee safarkii lagu jiray ayuu dadkii weydiiyey war meel laba buurood ah maaragtaa laba buurood maaragtaan geed ku dhex yaala geed yaroo gaaban oo u eg kursi dadku ku fadhiistaan war geed sidaas ayuu ku yaallo ma aragtaan waxay dhaheen anagu laba buuroodna ma aragno geed ku dhex yaalana ma aragno wuxuu dhah innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun halagnaa walla waanu halaagsanay aniguna waan idinla halaagsamay buu yihi subxaan allah sidiiba usii socdeen labadii buurood bay haddaba arkeen waxay dhaheen war buurihii waanu aragnaa wuxuu dhahay wargeed ma aragtaan dhexdooda ku yaalla waxaa yidhi geed kuma yaallo waa la baadhay waa la baadhay saa geedkiibi waxay heleen geedkiiyo go-an oo qeyb ka ah ay muuqato waxay dhaheen wargeedkan aad sheegaysida sida kursiga u eeg isagoo jajabay baanu aragnay wuxuu dhahay alxamdulilah wargeedka hoostiisa qoda hoostiisii baa la qoday waaba ceel allahu akbar biyihii bay heleen ceelkii biyaha ahaa way cabbeen kadibna way sii socdeen maalintii sidii bay ku dhammaystirteen shantii maalmood ayay safarkii halkii kaga baxeen kadibna shan maalmood oo keliya ayay ku gaadheen ciidankii muslimiinta yarmuug ka dagaalamayay ee markaa wax weeyaan dowladdii romaanka la dagaalamay subxaan allah e marka waddo halisa bay ahayd ninkan welibana e, markaa waddada tusayey raafic ibnu cumayra markii uu biyihii la helay ayuu wuxuu u sheegay macluumo macluumad cusub yacni akhbaar cusub buu u sheegay war cusub oo haddii markii ugu horreysay bilowgii markay safrayeen hadduu u sheegi lahaa qof kamid ah yacni ciidanku muu soo bixi lahayn sabab wuxuu u sheegay wuxuu ku dhahay moogtiina waddadan idin soo mariyay wuxuu dhahay waxaan maray anoo ilman yara hayaan <laughs> aniga aabbahayba i kaxeeyey buu yihi waddadani mariyay anoo ilman yara baan soo maray waxaan waddadan aanin marayana waan tuhunsanaya un halkaas sidaas iyo sidaa intaasuma ka gari laakiin anigu nin weyne wax kala garanaya mama anoo ilmo yara baan maray buu yidhi subxaan allah haddii uu macluumaadkaa mar hore u sheegi lahaa qof ka mida ciidankaasi waddadaa ma soo mari lahayn subxaan allah subxaan allah cajaayib ninkii khaalidi markaa radia allahu canhu iyo ciidankii halkii waa ka tallaabeen adigu xoogaad qolyo dhulkii sham deganaayo carbeed buu la dagaalamay kadibna wax weeyaan subxaan allah wadadiibay markaa heleen dabadeedna biyihiina waa hele dabadeedna wadadii waa kuwa hele markaa sidii bay ku gaadheen markaa waxa weeyaan magaaladii dhulkii yarmuuk dagaalku ka dhacay marka yarmuuk waxay ku taallaa waa meel udhexaysa suuriya iyo lubnaan iyo filistiin waa deegaan udhexeeya yarmuuk la dhahaa waana meesha dagaalku ka dhacay khaalid markii uu yimi waa u khudbadeeyey markaa ciidamadiibuu u khudbadeeyey wuxuu dhahay inama anfacayso in aynu calamaan fara badan aynu yeelanno iyo hogaamiyeyaal fara badan aynu hal hogaamiye yeelanno anigana maalinta ugu horreysaana hogaamiye idin noqonaya maalmaha kale ka dambaysana ee marba hogaamiye cusub oo ooayanu dooranaynaa way yeeleen markaa waa la khudbadeeyey dagaalkii baa la isku booriyey subxaan allah khaalid ciidankiisiibuu habaystay waayahay marka khaalid ciidankiisi buu marka walaaliyaal uu habaystay markii uu habeeyey waxa weeyaan ciidankii muslimiintu waxay horta guud ahaan tiradoodii noqotay afartan kun afartan kun bay noqotay halka ciidamada kale ee markaa reer yurubkana ciidankoodii ay ka ahaayeen laba boqol oo kun ay ahaayeen subxaan allah marka wuxuu u qaybiyey karaadiis waa guuto guuto ayuu ciidamadii u qaybiyey khaalid guutada hebel guuta guuta guuta kurduus kurduus kurduus kasta ama guuto kastana nin ka mida saxaabada ama dadkii geesiyaasha ahaabu markaa u magacaabay waayahay raggii u magacaabay waxaa kamid mid ahaa camru bn alcaas dhanka midigtu u magacaabay abu abu cubayd caamir bn ljaraxna santarka ama qalbiga xag meesha barhtanku u magacaabay weliba xagga dambe ayuu markii dambena geeyey shuruxbiil ibna xasana isna waxaa loo magacaabay dhanka bidixda yaziid ibn abi sufyaan eh, yani yaziid ibn abi sufyaan baa dhanka bidixda la geeyey guuto kastana marka geesyadii muslimiinta buu magacaabay alqacqac ibnu camru atamimi cikrama ibn abi jahl cayaad ibnu ghanam zubayr ibnu cawaam radi allahu canhu saciid ibnu zayd oo casharada ka mid ahaa tobankii saxaabi daraar ibnu laswar iyo cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu waliid wiilkiisii baa dagaalamaya khaalid wiilkiisii uu dhalay ee cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu waliid oo sideed iyo toban jira ah. cabdiraxmaanna waa geesi weyn oo lamida walaa aabihii lamida subxaan allah markuu aabihii dhintaysna wuxuu noqday geesi laga yaabay oo sida aabihiiya sayfullahi almasluul kaluu noqday subxaan allah laakiin markan waa sideed iyo toban jir ciidankii baa loo magacaabay guuto ayuu hogaaminay wuxuu kale oo maalintaa waxa weeyaan ay ka dhigteen qaadigii waxu kala xukumayey wuxuu ahaa saxaabigii abudarda radi allahu canhu waxa wacdiga iyo eh, abaabul eh, ciidanka abaabulkeeda qaabilsanaa abu sufyaan ibn xarb oday weyn buu ahaa ayaa marka waxa ciidanka abaabulayay oo wacdiga u qaabilsanaa iyo dhiirigelinta waxaa qur-aan akrinta u qaabilsanaa saxaabiga almiqdaad ibn lswad eh, radi allahu canhu suurat lanfaal ayuu ku akrinayay markaa kurduus kasta ama ciidan kastaba suuradda qur-aanka ah ee ku dhiirigelinaysa jihaadka ayuu akrinayay waayahay yahay ciidamadii markaa muslimiinta sidaas ayay warkaa isu diyaariyeen labaatankaa kun afartan kun bay ahaayeen ilaa kun qof baa saxaaba ahaa boqol qof baa kamid ahaa ahlu beder dagaalkii beder kuwii ka qeyb galay kamid ahaa nimankii gaaleed iyaguna sidii bay usoo diyaar garoobeen dagaalkii markaa sidii baa lagu galay marka waxaa bilaabay markaa dagaalkii qacqac ibni camru atamiimi ayuu khaalidu faray inuu dagaalamo iyo cikrama ibn abi jahl radia allahu canhu dagaalkii bay bilaabeen dagaal aada u qadhaadh ayaa markaa bilaabmay haddaba dagaalkii markuu sidaa u bilaabmay ee dagaalkii uu meel meel qadhaadh u marayo ayaa waxaa ciidankii u yimi subxaan allah qof fariin sida ah ama dhambaal sida warqada sida waa boostaale qof boostadii sida baa u yimi khaalid buu yimi wuxuu dhahay meel hogaamiyihii ciidanka muslimiintu waa khaalid waa kaas wuu u tegay warqad buu sida xaggaad ka timi magaalada madiina warqad baan sidaa subxaan allah warqadii buu markaa qaaday khaalid baa markaa warqadii akhriyay maxaa warqada ku qoran waxaa dhintay khaliifatu rasuulillaahi abibakr sidiiq subxaan allah subxaan allah abibakr ayaa dhintay waxaana xilkii la wareegay cumar ibnu khadaab adiguna khaalidow cumar wuu ku soo casilay waxa weeyaan abu cubayda ayaa bedelkaagii la magacaabay khaalid u fiirsa radia allahu canh wuxuu ku jiraa macrakadii dagaalkii meeshii ku qadhaadhay warkii muu faafinin subxaan allah warqadii jeebaduu iska gashaday dadkii markaa hareerihiisa joogay oo dhan wuxuu dheh maxaa dhacay maxaa dhacay bay dhaheen waxay dhaheen ma wax fiican baa dhacay insha allah madid bay soo socda ayuu yidhi dagaalkiibuu iska sii waday marka subxaan allah waayo way niyad jabayaan haddii loo sheego in khaliifkii rasuulka ilaahay uu geeriyooday dagaalkiibaa markaa sii qadhaadhaaday subxaan allah khaalid wuxuu bilaabay markaa inuu weerar ku qaado ciidanka barhtanka xagga barhtankiibuu weerar uu ku qaaday wuxuu kala kaxeeyey ciidankii eh, roomaanka ahaa waxay ahaayeen fursaan yacni nima fardafuulla ah iyo dad lugaynay marka dadka lugaynaya waxa difaaca inta badan maxay kuwa fardafuullada marka muxuu sameeyey fardafuulladii iyo kuwii markaa lugaynayay ayuu kala kaxeeyey uu kala firdhiyey dabadeedna nimankii fardafuullada ahaa way yaaceen <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah fardafuulladiiyo boqolaalkuna mar keliya wuu kala kaxeeyey maxaa soo hadhay nimankii waxa weeyaan lugeynayay ayaa soo hadhay ayaa soo hadhay kuwan lugeynayayna cajaa'ibka waxa la yaab kale waxaa kamid ahaa in nimanka roomaanku ay ku kaceen way silsiladeeyeen siddeetan kun oo ciidankooda ka mid a ayaa silsilado lugaha lagaga xidhay si aanay u cararin oo goobta dagaalka ay ugu dhintaanoo waa nafle caarid waa si waa miidaama dhegamale waa in isagoo miidaansan waa inu dagaalamaabaa loogu talagalay subxaan allah sideetan kun dagaalkiibaa la galay waa qadhaadhaaday marka markuu dagaalkii uu meesha ugu qadhaadh marayo ayaa hogaamiyihii guud ee ciidamadii markaa romank oo la dhaha magaciisii markaa georgia master george ibnu tudar ayaa soo baxay wuxuu dhahay khaalid waxaan rabaa inaan kula yara hadlo waa yahay buu yidhi khaalid uu soo baxay markaa ammaan baa laysi siiyey khaalid buu su-aal buu weydiiyey markaa muxuu dhahay khaalidow ilaah baan kugu dhaariyey ayuu yidhi ilaah baan kugu dhaariyey khaalidow runta ii sheeg buu yidhi ninka xorta ahi dadka been uma sheegee ee runta ii sheeg buu yidhi khaalidow maseef baa nebigii maseef baa xagga samada ka timi oo ilaahay wuu soo dejiyey dabadeedna nebigiinni baa ilaahay u dhibay seeftii haye dabadeedna seeftaasaa adigana lagu siiyey markaad seeftaa galka saa uga saartid cid kastoo kaa hortimaada wad jebinaysaa ilaah baan kugu dhaartay runta isheego ma jirto arrintaasi khaalid wuxu maya ma jirto oo haddaa maxaa sayfullahi lagugu bixiyey wuxuu dhaha khaalid sayfullahi waxaa laygu bixiyey annagu waxaan ahayn dad gaalo ah nebi baa ilaahay naga soo saaray aanu naqaano dhowrsanaantiisa iyo sharaftiisa dabadeedna diinta ilaahay buu noogu yeedhay anagu anigu warkaa waan la dagaalamay waan kasoo horjeedi jiray ugu dambeynna waan islaamay markii aan islaamay bi ugu dhahay khaalid waa sayfullahi almasluul waa sayfta ilaahay oo galkala sidaasaa markii waxa weeyaan laygu bixiyay sayfta ilaahay ee galka ah, seef ilaahay xaggiisa ka timiyo galla oo aan sitaana ma jirta buu yidhi subxaan allah george wuxuu yihi waa master george wuxuu yidhi khaalidow ilaah baan kugu dhaariye nin raga baa tahe runta ii sheego maxaad dadka ugu yeedhaysaan wuxuu dhahay annagu dadka waxaan ugu yeedhayna inay ilaahay keligii caabudaan oo ay risaalada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyaan wuxuu dhahay ninkii georgia haddii aan diintiina maanta soo galo maalintaa qadhaadh haddaan soo galo bal ka waran had qofka soo gala iyo qofkii hadda ka hor haystay ma isku midba wuxuu dhahay khaalid haa waa isku mid oo bal ee qofka iminka soo galee cusub ayaaba naga khayr badan wuxuu dhahay sidee nooga kheyr badan tihiin wuxuu dhahay annagu saxaabanu nahay waxaanu aragnay mucjisadii nebi maxamed baynu indhaha saarnay idinku se mucjiso maydaan arkin marka idinkaaba naga kheyr badan oo qeyb baad ku rumaynaysaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninkii georgia hogaamiyihii dhammaay ciidamada roomaanku wuu ka soo laabtay wuu islaamay khaalid baa shahaadadii u qabtay wuxuu noqday muslim laa xawla walaa quwata ila billah fa subxaana allahi alcaliyi alkabiir ninkii georgia khaalid baa markaa kaxeeyey wuxuu ku dhahayna mari khaalid baa wuxuu geeyey taandhadiis weysayso wuu weystaystay laba ragcadood bu ilaahay darti u tukaday subxaan allah waa master george master george markii ay arkeen gaaladii in hogaamiyahoodii george ahaa ama georgia in uu markaa waxa weeyaan diintoodii uu ka baxay way cadhoodeen dagaal qadhaadh bay bilaabeen subxaan allah georgia baa wuxuu dhahay anna waxaan la dagaalamayaa tolkay gaalada ah buu la dagaalamay george wuxuu la dagaalamay isagoo khaalid maciisa buu dagaalamay dabadeedna seef waran baa ku dhacay famaata uu dhintay oo fastushida wuu shahaadadiibu qaatay ilaahay wuxuu u tukaday laba ragcadood oo keliya subxaan allah wuxuuna geeriyooday isagoo muslima fastushid waanu shahaadadiibu qaatay fasubxaana allahi lmuqayir ilaxwaal laa xawla walaa quwata illa billah dagaalkii wuu qadhaadhaaday waa la iskalay subxaan allah waxa weeyaan khaalid baa weerarkiibuu ku qaaday maalintaa waxaa aada u dagaalamayay ninkii ugu khayrka badnaa ee ciidankaba ku jiray oo ahaa zubayr ibn alcawaam zubayr isagu dabcan hogaamiye muu ahayn sababto aanu hogaamiye u ahayn waxay ahayd zubayr u fiirsada cajaayibka diinta dowladda islaamka u fiirsada zubayr radi allahu canhu waa casharati lmubashiriin wa geesigii waa geesiga saddexaad ee ugu weyn geesiyada muslimiinta khaalid number one cali ibn abi taalib waa lamber twoga zubayr ibn cawaamna waa lamber tree laakiin xagga cilmiga iyo aqoonta khaalid waxaa kaga horeeyay zubair zubayr in la magacaabo bay ahayd soo maaha maxaa loo magacaabi waayey zubayr ibn alcawaam isagu wuxuu ka mid yahay askarta hogaamiye ma sababtu waxa weeyaan dowladda yaa hogaaminayay abubakar baa hogaaminayay abubakar iyo zubayrna waa xidid oo zubayr wuxuu qabaa inantii uu dhalay markaa waxa weeyaan abubakar oo asmaa binta abibakar ahayd dabadeedna maxaa weeye mesh meeshii waxa weeye waxa dhacaysa maxay in eh, la dhaho abubakar baa wuxuu magacaabay oo hogaamiyaha iyo wasiirka gaashaandhiga u magacaabay nin markaa subxaan allah nin markaa u ah maxay zubayr ibn cawaam oo u ah sod eh, uu sodagu yahay dabadeedna khalid baa la magacaabay subxaan allah subxaan allah waxa la yidhahda qabyaaladii waxaas kuma kuma taala diinta islaamka qabyaaladii eexda aan cadaalada ku dhisnayn walciyaadu billah rabbi waana dulmi weeyaan zubayr markaa isagoo askariya buu dagaalamayy muslimiintii baa cabsatay waxay waxay ka cabsadeen inay roomaankii ay la dagaalamaan roomaankii <laughs> inay la dagaalamaan bay cabsadeen wuxuu dhahay war ma nimankanaad ka cabsanaysaan wuxuu dhahay bal aniga hala eego faraskiisii buu ka haystay waana xadiis saxiixa xadiiskaasi bukhaari baa soo saaray warkaas zubayr arrinkiisa waa war saxiixa boqol kiiba boqol waxaa soo saaray imaamu lbukhaariy raximah llah zubayr faraskiibuu fuulay wuu ku booday wuu orday marka wuu la dagaalamay nimankii romaanka ahaa boqol kun boqol iyo siddeetan kun laba boqol oo kun wuu wuu baacsaday wuu eryaday wuu ka dhex baxay marka eeg ciidankiibuu jibaaxay wuu jibaaxay wuu jibaaxay wuu ka dhex baxay dhabarkoodii soo istaagay haddana dhabarkoodu haddana kasoo bilaabay dagaalkii wuu soo jibaaxay haddana wuxuu u yimi muslimiintii markaasuu uhi mar labaad maydinku celiyaa dadkan aad ka cabsanaysaan masaakiin baa tiidin waxay dhambal ku celi mar labaad mar labaadbu haddana ku celiyo uu ku bilaabay u jibaaxa u jibaaxa dhabarkoodu tegey mar labaad buu dhabarkooda kasoo bilaabay haddana halkii muslimiintu joogeen buu yimi fa subxaana allah laba nabar bay gaadhsiiyeen oo halkaa garabka ayay nabar kaga dhufteen subxaan allah eh, oo maalinta dhaawac baa soo gaadhay zubayr ibnu cawaam waxaa kaloo joogay zubayr wiilkiisii uu dhalay oo isna geesi ahaa cabdullahi ibnu zubayr oo wiil yar ahaa ayaa goobtana taagnaayo ka qayb galay xitaa dagaalkii markaa ka qayb galay waayahay khaalid markaa isna dagaalkiibuu qadhaadhay wuxuu faray in dagaalkii aada loo galo wuxuu kala kaxeeyey maxay fardafuuladoodii iyo nimankii lugeynayey dabadeedna wuu cidhiidhiyey nimankii fardafuulada ahaa way yaaceen saxaraha u yaaceen way baxsadeen waxa soo hadhay siddeetan kun oo silsilada ku xidhan gebigoodiiba hal qof marka la dilo rabxab raxabraxab iyagoo raxabraxaba bay dhacayaan ila waa dad silsilad ku xidhana subxaan allah gebigoodi ba isku duldhaceen gebigoodii intii ay ka siddeetankii kun midh kama hadhina waa la laayay waa niman silsiladaysan waaba risqun saaq allahu ilaykum ti weeyaano waaba iska silsiladaysan yihiinba subxaan allah mid keliyo baxsan karaya ma jiro way iska dhinteen markaa qof marka la dilo toban baa dhacaya oo la dhimanaya subxaan allah sidaas ayaa waxa weeyaan muslimiintii dagaalkii yarmuuk ay kaga gacan sarnaadeen kaga gacan sareeyeen nimankii reer yurubka ahaa ee roomaanka ahaa subxaan allah waxaa laga dilay nimankii gaaleed boqol iyo labaatan kun ayaa laga dilay labadii boqol ee kun subxaan allah muslimiintana waxaa laga dilay saddex kun oo qof baa laga dilay oo rag waaweyni ay ku jiraan waxaa kamid ahaa raggii ku geeriyooday goobta dagaalka cikrama ibnu abijahl waa cikrama abu abujahal soo ma garanaysa abujahal ayaa dhalay wiilkan waa cikrama wuu islaamay saxaabi nebi buu noqday wuuna istishaaday shahaadadii buu qaatay isaga adeerkii oo cikrama adeerkii xaarithi ibnu hishaam ahaa ayaa ku geeriyooday darar ibn lswarna waa ku geeriyooday odaygii markaas abu sufyaan ahaa abu sufyan ibn xarbi labada indhood uu ku beelay dagaalkan dagaalkanoo ishii kalena waa ku beelay subxaan allah marka waxa weeyaan saxaabadaasna iyaguna goobtii dagaalkay ku shahiideen ridwaan ullahi calayhim ilaahay raaliha ka ahaadeen maxaa soo hadhay markaa waxaa soo hadhay hogaamiyahoodii hogaamiyahoodii eh, ciidanka hogaaminayay oo ahaa tadaaruq ninkii ay heeqal ay walaalaha ahaayeen ayaa soo hadhay tadaaruq tadaaruq markaa isagiina nin waxa weeyaan dahab baa meel walba uu ka suran meel walba dahab buu koofiyadiis waa maradiis waa dahab wax walba waa dahab iyo mahrajaan waxa weeyaan eh, macdano kala duwan iyo marajaan ayuu iska lulay dabadeedna isagiina waa la qabtay waa la dilay subxaan allah hogaamiyihii dagaalkina way dileen muslimiintii baa dilay subxaan allah muslimiintii baa markaa aada bay u farxeen waana markii ugu horeysay ee reer yurubta lala dagaalamo ee la iska dhiciyo wayna jabeen oo way yaaceen marka dagaalkii markii uu dhammaaday haddaba khalid baa warkii sheegay marka warkuu sheegay maxay ahayd inuu abubakar asidiiq geeriyooday subxaan allah way ooyeen markaa saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim abu bakr wamaa adraaka abi bakr radia allahu canhu arda ilaahay naxariistii jannaha ka waraami laakiin markii kale loo sheegay cumar baa taladii qabsaday way farxeen allahu akbar leanna cumar way yaqaaneen cadaaladiis way farxeen markii loo sheegay inuu cumar alfaaruuq uga dambeeyey aada bay markaan ugu farxeen ridwaan ullahi calayhim halkaa markaa waxaa ku gebagabaysmay dagaalkii yarmuk waana dagaalkii ugu weynaa ee muslimiinta ay qaadaan ay ku furtaan dhulka sham waaye wixii ka dambeeyey dagaalo badan baa ka dambeeyey dabcan laakiin dagaalka yarmuk baa aha kii ugu weynaa haddaba waxaynu ku noqonaynaa dhulka ciraaq iyo dowladdii farisiyiinta muslimiintu laba jabhadood bay ka dagaalamayaan jabhad ah dowladdii ugu weyneed adduunka oo dowladda farisiyiinta ahayd oo dhulka ciraaq bay kula dagaalamayeen iyo iyo wadamadaas ay xukumi jirtay dowladda farisiyiintu midna waxay dowladdii labaad adduunka markaa ugu weyneed oo ahay dowladda romaanka waxay kula dagaalamayeen maxay dhulka sham waay jabhaddii ciraaqna aynu fiirino kooxdii markaa joogtay ciraaq waxaa hogaaminaya muthana ibnu xarit ashaymani oo waa kii khaalid uu sagaalka kuna ciidanka uu kaga yimi meesha waayahay meeshii markaa waxa weeyaan waxa ilaahay ugu gargaaray muslimiinta nimankii farisiyiintu intii markaa waxa weeyaan ciidamada muslimiintu aanay jooginba dhulka ciraaq waxay ku mashquuleen boqortooyadoodii baa marba isqabsatay dadkii boqorada ahaa ayaa la laayay gabadh baa qabsatay booraan dekhti la dhaho gabadhii booraan dekhti ayaa qabsatay ciidamay samaysatay la kata-ibu booraan ciidamadii maxay booraan waa gabadh uu dhalay markaa kisra uu dhalay haddana gabadhii mudday haysatay waa la dilay wa waxa weeyaan askartoodii iyo jenaraaladiiy wixii baa isku qabsaday waxaa la isku qabsaday cidda madaxda noqonaysa waa la dilay waxay markii dambe laayeen dhammaan wax alaaliya wixii kasoo farcamay kisra boqolkii kisra ibnu muse dowladda farisiyiinta hogaamin jiray ubadkiisii o dhan way laayeen haddana halis bay dareemeen oo nimankii farisiyiinta isu tagay laba nin oo jenaraala ahaa bahman jadaweyhi iyo iyo rustum ayaa waxaa la waa ujeedaan muslimiintii afkayna marsadeen haddaydaan maanta badbaadinin labadiinana annaga idin dilan waa inaad keentaan cid madax idin noqot madax madaxina noqota waa la raadiyey waxay dhaheen dumarkii faraha iyo boqorkii kisra uu qabi jiray waa in caruur uu dhalay laga soo raadiyo gabadh kastaoo ilmo u dhashay kisra way cabsata waxay istidhi wiilkaaga waa la dilayaa marka way qarsatay ilmaheedii way qarsatay marka dabadeedna ugu dambeyn waxaa la helay yasda jar wiilka la dhahdo oo hooyadii dhashay yasda jar ayaa tidhi anaa haya wiil uu dhalay kisra oo yasda jar la dhaho jar baa markaa loo keenay jar ayaa markaa xilkii la wareegay waxay u dhiibeen markaa taladii baa loo dhiibay ninkii yasda jar la dhihi jiray dabadeedna way farxeen nimankii roomaanku dowladoodii baa dib usoo noqotay kacdoon ayaa ka bilowmay meelihii muslimiintu xitaa ay qabsadeen ayaa kacdoon baa ka bilaabmay waayo dowladoodii madaxtinimadoodiiba dib usoo laabatay nin adagna wuu noqday ninkii yasdajer la dhihi jiray ciidamuu hogaamiyey uu soo diray marka yaa jooga ciraaq muthane ibnu xarit shaybani iyo sagaal kuna ciidana baa jooga weerarkii marka soo qaaday hogaamiyahoodii baa wuxuu qoray warqad buu qoray farisiyiinta uu yidhi ciidankan waxa weeyaan waa ciidan ay hogaa waxa weeyaan waa ciidankii noo raaci jiray rucaat alkilaabi walkhanaasiir ciidankan waa ciidan manaxaama waxay noo raacaan ayda iyo doofaarada ayay noo raacaan buu warqad ugu soo qoray muthana ibnu xaarisa shaybani oo jooga dhulka ciraaq muthana intuu warqadiisaa u eegay buu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahadda iskale intuu raggii intuu raggii oo dhan idinka idleeyey oo idinka laayay aada noo soo dirteen rucaat alkilaabi walkhanaasiir raggii idin raaci jiray ayd iyo doofaarada warqadii baa u tagtay boqorkii farisiyiinta waxay dheheen habaarka ugu dhaac bal waxaad u qortay eeg ninki wallahi waa taas hadalkiina laynagaga badiy rucaatul waa maxay kilaab walkhanaasiir ragga raaca ayd iyo doofaarada calaa kulli xaal dagaal baa la isku galay muthane ibni xarit ashaybaani ciidankiisii buu soo urursaday radia allahu canhu dagaalkii baa la galay dagaalka marka maroodiyaal ayay fariisiyiintu wateen maroodiyaal bay wateen muthane wuxuu dhahay maroodiyada ha laayo maroodiyadii baa la laayay kadibna waa la jibiyey nimankii farisiyiintu way yaaceen muslimiintii baa gacantii sare yeelatay eh, laakiin muthane wuxuu fahmay maxay in ciidan aada iyo aad u tiro badan uu soo socdo oo dowladoodii ay iminka istiqraar ay ku jirto iyo markaa xasilooni oo boqortooyadii markaa waxa weeyaan eh, eh, iyo waxa weeyaan boqortooyadii eh, dowladda farisiyiinta ayaa marka waxa weeyaan xasilooni gashay marka wuxuu doonay inuu dhulka uu ku laabto xaggee inuu ku laabto marka dhulkii eh, magaalada madiina iyo caasimadda islaamka oo abubakar uu ku dhaho abubakarow radia allahu canhu ciidan madada baan u wuu tegay marka muthana wuxuu tegay xaggee magaalada madiina madiine markuu tegay wuxuu la kulmay abubakar oo markaa xanuunsanaya abubakar oo xanuunsan iyo xanuunkii uu geeriyoon doono dabadeedna abubakar wuxuu ku yidhi cumar ibnu khadaab la tasho abubakarna uu geeriyooday radia allahu canh cumar baa markaa u yimi radia allahu canh cumar baa wuxuu dhahay bal ciidan baan ku ururinayaa dadkii o dhan buu isugu yeadhay cumar radia allahu canh ciidankii buu isugu yeadhay wuxuu dhahay yaa tegaya markaa waddanka ciraaq cid tagtaba waa la waayay mar labaad buu ku yeedhay mar saddexaad buu yeedhay markii afaraad cid ajiibto markii la waayay baa waxa kacay ninka la dhahda abu cubayda ibn mascuud abu cubayda ibnu mascuud abu cubaydahaasi ma aha abu cubayda caamir ibn ljarax radi allahu canhu amiinu hadihi lumma maya kaa ma aha kaas waa saxaabi weeyaan abu cubaydahani waa nin taabici oo wanaagsan isaguna weeyaan oo geesiya laakiin ma aha saxaabi isagu waa nin taabiciya ninkaasaa markii ugu horreysay ajiibay cumar ibn khadaab dabadeedna cumar wuxuu ku dhahay adaa hogaaminaya ciidamada ciraaq oo dhan kadib markuu abu cubayda istaagay ayaa dad badan oo kalena ay soo ajiibeen amiir lmuminiin cumar alfaaruq radi allahu canhu ciidankii baa lagu soo daray markaa ninkii muthana ibn xarit shaybani wuxuu tegey markaa dhulkii ciraaq bay kusoo laabteen ciidamadii farisiyiintuna way yimaadeen dagaal baa laysugu yimi waxaa hogaaminaya bahman jadaweyi oo ahaa nin halisa ayaa u hogaaminayey dagaalkii markaa eh, macrakat jisri baa la galay macrakat aljisri duulaankii lagu galay bridgka oo webi ciraaq waxaa ku yaala webiga furat webiga furaat baa ku yaala marka webiga furaat baa gaaladii dhankaasay kasoo istaagtay farisiinta ah muslimiintiina he dhankan kale ka istaagtay waxaana jirta maxay meel bridge baa jirta bridgekaas ayaa waxa weeyaan lagu kala gudbaa marka labadii ciidan halkaasay iskasoo way isu muuqdaan laakiin ma dagaalami karaan waxay dhaheen gaaladii farisiyiintu kasoo gudba muslimiintiina waxay dhaheen kasoo gudba ugu dambayn muslimiintaa tidhi annagaa gudbayna way gudbeen marka bridgekii bay ka gudbeen waxa weeyaan goobtii halkii koonihii kale la tagay tegay dagaalkiiba dhacay farisiyiintu waxay wateen maxay waxay wataan maroodiyayaal halisa ayay wataan maroodiyayaashiibaa markaa muslimiinta lagu soo diray oo tababaran dee sidoo kalena bir xadiida baa dusha laga saaray si aan waranki iyo seefta lagu dhufta aanay dee waxba aanay u noqonin waa maroodiyaal tababaran oo ku tumanaya dadka markaa wuxuu dhahay muthana ibni xarit shaybani iyo marka abu cubayd ibnu mascuud oo hogaaminaya ciidanka labadoodaasi waxay dhaheen ay numaroodyada layn way laayeen midkii ugu weynaa ayaa soo hadhay kii ugu weynaa abu cubayda ayaa wuxuu dhahay aanaa dilaya wuu soo baxay safety buu qaatay sankan dheere maroodigu u leeyahay soomaydaan arkin ayuu saa u gooye sankiibuu gooye mise maroodigiiba waad kaga xadhaajisay wuu cadhooday maroodigiiyo wuu qayliyay dabadeedna ninkii markaa abu cubayda wuu ku istaagay maroodig baa ku istaagay fa subxaan allah halkii buu ku dhintay marka halkii ayuu abu cubayda uu ku geeriyooday radia allahu canhu maroodigii baa ku istaagtay oo ku tuntay muslimiintiina maroodigii weynaa baa lagu soo daayay dabadeedna qaarna wuu ku tuntay way jabeen marka muslimiintii baa jabay waa markii ugu horreysay muslimkii jabo dabadeedna waxay kusoo yaaceen xaggee bridjkii ayay kusoo yaaceen bridjkii dhanka kale u tallaabiyay ayay kusoo yaaceen dabadeedna bridgeki baa go-ay gedig dabadeedna intoodii badnaydba bad webigay galeen oo ku dhinteen subxana allah afar kun arbaca alaaf afar kun ayaa ku dhintay badda webiga ku dhintay muslimiinta kaga dhintay markaa macrakat aljisri ninkii muthana ibni xarit ee ciidamada ciraaq oo dhan hogaaminayay dhaawac weyn oo halisaa ah soo gaadhay isagana sababta uu bridgeku u go-ay qoloba waxbay dhahaan qola waxay tidhi muarikiinta kamidi ah waxay dhaheen waxa gooyey gaaladiibaa goysa xadhkaha u goysa bridgkii deetana halkaas waxa weeye dadkii oo dhan ay ku dhinteen qolo kale waxay dhaheen maya markii culays fara badan hal mar dad wada yaacaya bridgka ay mareen ayuu bridgki go-ay qolo kalena waxay tidhi maya mid kamida ah muslimiinta ay oo xamaasada xamaasadaysnaa oo laha hayaacina ayaa gooyay bridgkii dabeedna sidaasu bridgku ku go-ay subxaan allah calaa kulli xaalkay ahaataba bridgku wuu go-ay muslimiintiina halkii bay ku halaagsameen oo afar kun ciidamo gaadhiya ayaa bad webigii u qaaday oo qarqoomay guushii ugu horreysay ee farisiintu ay soo hooyaan ayay ahayd ay muslimiinta ka soo hooyaan subxaan allah dabadeedna waxaa dhacday muslimiintii waa la jebiyey gaaladii baa tidhi mar labaad baan isi soo bahaysanaynaa mar mar waynu jabinay mar labaadna waan isi soo bahaysanaynaa waxaa kaloo dhacday meelihii muslimiintu ay qabsadeen sida magaaladii xiiro oo kale Ehm, kaaduma oo kale oo muslimiintu ay qabsadeen magaalo waaweyn ahaa kacdoonnaa bilaabmay waayo ninka qabsadayna yesdajer buu noqday yesdajer waa nin boqora oo wiilkii kisra uu dhalay oo carruurtii kisra kamid ahaa dowladoodiina guushii ugu horreysay ayay dhalisay ehm, macnawiyaadkoodii iyo markaa ididiiladoodiina sare u kacday waxbaan iska dhicin karaynaa bay dhaheen muslimiintiina waxa weeyaan dad yar ayaa meeshii jooga oo ciidankoodii intoodii badneed ee khaalid uu hogaaminayay waa kii khaalid la qabtay dhulka sham waxyaala badan baa isbiirsaday cumar markaa wuxuu dhahay ciidamadii dhulka shaam tegey qaar ka mid aha la soo celiyey ciidamadii ciraaq ka tegey waxa ciidamadaa hogaaminayay haashim ibnu eh, ibnu curwa eh, ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaas wiil uu waxa weeyaan eh, uu adeeru yahay oo loo yaqaano hashim almarqaal waa wiil dhalinyaraa ah wey hashim almarqaal waa nin wiil dhalinyaraa ah weeyaan waana asad lislaam waana libaaxi muslimiinta weeyaan waana nin yaro halisa dhalinyaro ah waxaana adeer u ah sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu ardaa ninkaasaa yimi marka madad bay heleen cumar wuu dareemay markaa cabsida jirta radia allahu canhu in ay dowladdii dhammeede farisiyiinta iyo ciidamo yaryar oo keliya muslimiina ay dhulka ciraaq ay joogaan halistii buu dareemay isaga ayaa dhahay anaa tegaya maanta dagaalka aniga tegaya ano faaruuqa subxaan allah cumar alfaaruuq ayaa soo baxay magaaladii madiine wuxuu kaga yimi cali ibn abi ayuu kaga tegey magaalada madiine iyo caasimadii arrimihii muslimiinta isagiibaa soo baxay waxaa soo raacay saxaabadii waaweyneyd ee cuthmaan ibni cafaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo ciidamadii intii ka joogtay magaalada madiina ayaa soo baxay markan wuxuu doonayaa cumar uu tago dhulka ciraaq oo isagu naftigiisu u dagaalamo radia allahu canhu ardaa intii uu markuu magaalada madiina kasoo baxay ayaa wax yar markii ay socdeen ayuua saxaabadiiba ta way tashadeen shir baa la galay waa la tashaday cabdiraxmaan ibni cawf ayaa markaa tala soo jeediyey dabcan cali ibn abi taalib oo magaalada madiina lagaga yimina waa loo yeedhay si uu shirka uga qayb galo way yimaadeen shirkii bay isugu yimaadeen waa la wada hadlay maxaa la yeelayaa baa layidhi ciraaqu waa ujeedaan arrinteedii inay soo xoogaysanayso xagga dabadeedna waxa uu dhahay cabdiraxmaan ibnu cawf yaa amiira almu'miniin amiirkii mu'miniintow adigu ma tegaysid adigu joog caasimada magaalada madiina saasaa kuu khayroon waxaad dirtaa nin geesiyo muslimiinta ka mida ah, dir ninkaa markaa ha kuu hogaamiyo ciidamada fikraddiibuu markaa uu soo dhaweeyey cumar ibn khadaab yaan dirnaa baa la yidhi cabdiraxmaan baa dhahay cabdiraxmaan ibn cawf baa wuxu uhi anaa garanaya ninka la diray al asad libaaxu wuxuu ku jiraa gurigiisuu joogaa iyo kayntiisuu joogaa libaaxu libaaxii loo baahnaa wuxuu joogaa kayntiisiiyo wuxuu joogaa goqolkiisiibuu ku jiraa libaaxa la doonayo ee muslimiinta maanta hogaaminaya ee ciidamada muslimiinta guusha u hogaaminaya waayo baa la yidhi cabdiraxmaanow wuxuu dhahay waa sacad ibni abi waqaas radia allahu canhu khaalu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa sacad ibni abi waqaas abti waa ninkii abtiga u ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam khalid ibnu waxa weeyaan sacd ibn abi waqas azuhri qabailka reer bani zuhra reer quraysheed buu ka ahaa reer bani zuhrana waxa weeyaan waa reerkii dhalay maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa nebiga wuxuu ahaa abti buu ahaa nebiguna waa kii ku faani jiray dhihi jiray qofkii doonaya inuu abtigii ituso bal aniga abtiyaashiina itusa aniga hada huwa khali kaasi waa ka abtigay waa sacd ibn abi waqaas radi allahu canh ayuu dhihi jiray rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh waa nin geesiya oo tobankii saxaabiya jannada loogu bushaareeyey ah oo eh, badarayiinta dagaalkii beder ka qayb galay oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee seef ilaahay dartii yani waa ninkii ugu horreeyey ee waran u tuura diinta islaamka u tuura ee u dirira subxaan allah geesigii muslimiinta markaa loo yeedhay sacad ibn abi waqaas sacad yaa sacad soo bax baa la sacad marka subxaan allah cumar wuxuu ku dhahay sacadow ciidankan hoggaami ciidan baa lagu daray ciraaq baad tegaysa wuu sii wacdiyey markaa cumar ilaahay ka cabso sacad ibn abi waqasow yaani ku dhagrin inay dadku kugu dhahaan abti buu u yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkao dhan way siman yihiin wuu la dardaarmay markaasuu cumar ibnu khataabna waxaa ka mid ahayd cajaayibkiisa isaguu ka duwanaa abibakar abibakar talada wuxuu u dayn jiray dadka hogaamiyayaasha ah haddii markaa wax cusub ay kusoo biiraan ninka hogaamiyahabaa talada yani qaadan jiray markiiba go-aanka qaadan jiray laakiin cumar wuxuu kaga duwanaa shay kasta ula socday tallaabo tallaabo ayuu ula socday dhacdooyinka ka dhacaya caalamka islaamka tallaabo tallaabo tallaabo kastana waxa weeyaan subxaan allah warqad buu u qori jiray sidaa yeel sidaa yeel oo sidaa yeel tallaabo tallaabo iyo waxa weeyaan taaka taakula socday radia allahu canhu wuxuu lahaa rag la yaable oo beriid ah boostayaal boostada ah boostada ka shaqeynaya oo waxa weeyaan dhambaalka cumar ibn khataab bay sidaan waxaa hogaaminaya markaa maxamed ibn abi maslama radia allahu canhu ardaa wa nin saxaabiya oo reer ansaareed oo dagaalkii bederna ka qayb galay maxamed ibn abi maslama ayaa wuxuu yahay maxay ninka wasiirkiisa warbaahinta hadda yani insaxa tacbiir yani wasiirka warbaahinta oo kale weeyaan maxamed ibn abi maslama markuu war u baahan yahay maxamed ibn maslam u diraa gaadh halkaa warka ken kasoo qaad wargeed subxaan allah marka waxa weeya rag khatar oo u adeegaya buu haysta wuu la tashaday marka wuxuu hi sidaa yeelo sidaa yeelo khidadii buu sheego balaankii iyo qorshadii wixii oo dhan buu sheegay cumar wuu baxay markaas sacad ibn abi waqaas wuxuu tagay dhulkii ciraaq markuu dhulkii ciraaq uu tagay dhulka ciraaq waxaa hogaaminaya muthana ibn xarit ashaybani isagana waxaynu nidhi dagaalkii jisriga bridjka ayuu kusoo dhaawacmay halkii markuu joogay joogayba dhaawiciiba furmay dabadeedna fastushiida sidaabuu ku geeriyooday subxaan allah radia allahu canhu sacad ibn abi waqaas wuu murugooday muthana ibn xarit ashaybani ilaahay ha u naxariiste nin la yaab labu ahaa waana ninkii ba furashada dhulka ciraaq ee fikradaba usoo jeediyay marka abibakr asidiiq radi allahu canhu uu naxay markaa sacad ibn abi waqaas radi allahu canhu dabadeedna xaaskii uu ka geeriyooday muthani ibni xaarita shaybani ayuu guursaday sacad subxaan allah ciidamadiisii muddo bilaa buu habeynayey kadibna wixii dhacay xalqadda soo socota iyo dersiga soo socda iyo dagaalkii la yaabka lahaay alqadisiya ee lagu burburiyey lagu baabi'iyey abadul aabidiin dowladda farisiyiintabaa dhacday ee uu hogaaminayay sacad ibnu abi waqaas allahu akbar libaaxi muslimiinta waayahay walaalayaal intaas ayaan maanta darsigeenna aynu kusoo koobaynaa insha allahu tacala hadduu ilaahayna gaadhsiiyo sabtidan sabtideeda soo socota iyo waxa weeyaan dagaalkii qaadisiya ee dowladda farisiyiinta lagu gaagaabiyey gebigeedaba ee guriga caddaa alqasri alabyad lagu qabsaday ayaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala wbaaraka allahu fiikum jasakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakaatuhu haddii wax su-aala aada qabtaan oo casharka ku saabsiisan insha allah soo dhaweynaya insha allahu tacaala jasakum allahu khayran wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu ma waa ku socon kartaa insha allah inan eh. ka hadlaysa ku socon laha adigaa ku xig doona magacaaga ii sheeg ani waa umu mansuur inantan waa okay mala hadli karaa ma sheekha sheeg walaal adig magacaaga ii sheeg inan kale mala hadli karaa sheekh aniga siraad walaal okay siraadi waad ku xig walaala mansuur mansuur ay ku taha haye waayahay ku soco mansuure ku soco labadiiniba muudkaa gasheen okay mid ahaanay soo bax insha allah caawalan waxaad igu tiri gabadha kaa soo hormartay sama may ku soco imika baad moodin kartaa insha allah hadba kiina soo horeeya un insha allah codka ku horeeya un haddii ilaha ka dhigo sheekha waxaan ku weydiinaya sheekho halkeen dadka dadka meerka maxaan ku geli karaa tirooyinkaan rabaa inaan wixii horeed soo duubtay ka dhegeysto maxaan ku geli karaa markaas hayway asalaamu calaykum waxyaalihii duruustii hore haddaad ubaahantay dabcan eh, khaasatan eh, qisada qisadii iyo taariikhdii cumar ibnu khataab radi allahu canhu duubi jiray marka youtube-ka waad ka heli kartaa gaaldiid ku qoraysaa insha allah iyo iyo marka taariikhdii cumar alfaaruq insha allah waad heli doontaa marka xalqadihii ka horreeyay nacam ku ah, eh, markii laga guuleystay eh, guuleystay eh, oo ee gaartay wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ciidanka kale diray fahmi ciidanka kale kuwebad uga jeeda yani ciidankii roomaanka miyaa marka ciidan kaleeto oo madiina laga soo dirayo afarta kun ciidanka hadda laga jebinayo meesaasaa wax fahmi waay way bismillah illah raxmaan raxiim markii la jebiyey ciidankii farisiyiintu way yaaceen firdhad bay dee noqdeen intoodii badnayd waxay aadeen magaalada xims oo dhulka sham waxaanu nidhi waxaa looga jeeda waa suuriya lubnaan urdun iyo filistiin baa laysku dhahaa dhulka sham romaankaana ka talin jiray dagaalkuna wuxuu ka dhacay magaalada yarmuk oo u dhoweyd markaa waxa waxawey suuriya waa xuduudda suuriya iyo iyo urdun iyo filistiin ayay u dhowdahay halkaasu dagaalku uu ka dhacay marka dee nimankii markii la jabiyo dee way yaaceen qolob ximis bay qabatay qolo kalena waxay aadeen antakiya antakiya markaa turkiga iminka ku taallaa oo dee turkigana waxaa haystay dowladda romaanka haysatay oo romaanku xilligaa waxay haysteen yurub oo dhan iyo dhulka sham oo dhan bay haysteen iyo sidoo kale dhulka xabashidana roomaanka ka talin jirayo dee xabashiduna nasaaray ahayd marka dhulalkaasoo dhan iyagaa haystay waxay kaloo haysteen dhulka masarna way haysteen iyo galbeedka waqooyiga africa qeybo kamidana way haysteen marka roomaanku dowlad weyn ayay ahayd oo meelo badan dee haysatay subxaan allah marka way yaaceen ciidankii lagu jebiyey ama ximis bay galeen ama waxay aadeen subxaan allah dhulka magaalada andakiya kuwii andakiya tegay boqorkii baa joogay andakiya Eh, oo hiraqal ahaa dabadeedna wuxuu ku dhahay war maxaad soo jabteen iyagoo yaacay oo firdhadaba u yimaadeen markaasuu ku yihi war maxaad lasoo jabteen waxay waxay dhaheen war runta ii sheego nin odayabaa hadlay marka oo nasraani ahaa ayaa hadlay wuxuu ihi waxaanu la jabnay mataqaanaa waxaanu la kulannay buuhi niman maalintii oo dhan dagaalamaya habeenkii oo dhanna tukanaya oo salaada ku jira oo aan dadka dulmiyaynin beenna aan sheegaynin oo aan ballantana ka baxaynin anaguna dulmi iyo balaayo iyo falal xunxun baan ku kacnaa dambi waxa weeyaan salaadna ma tukana buuri marka ninkaa odayga sida wanaagsan oo hadlay ayuu ku dhahay heraqal ilaah baan ku dhaartay odaygaho adaa runta ii sheegay sababta lainooga guulaystay waxa ay dhaheen waxa weya waa niman caqiide leh oo marka waxa weya ku dhaqmaya diintooda sidaasaana looga guulaystay ayuu dhahay markaa heraqal marka ismay dhibin Eh, nimankii de romaanku oo dagaalo badan baa ka dambeeyey dagaalo badan baa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey dagaalkii lagu furanayay magaalada dimashik ximis eh, dhulka filistiin marka qeybtan dagaal ka dhacay wuxuu ahaa yarmuuk buu ahaa dagaalkii ugu weynaa bay ahaa dagaalkii ugu weynaa ba wixii ka dambeeyey way ka yaraayeen way ka eh, yarayd oo dagaalo ka yaryar bay ahaayeen laakiin ismay dhiibin xilligaas markaa wuxuu bilaabay heraqal inuu ciidamo kaloo fara badan fara badan uu soo uruursado oo uu magaalo yaro kastaba uu intaasoo kunoo ciidan uu keeno subxaan allah markaa waynoo soo socotaa oo qeybaha kale soo socda ayaynu xalaqaadka kale ayaynu ku baran doonaa insha allahu tacaala wallahu aclam wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu السلام عليكم waxaan waxaan rabay dagaalka macrakatu jinsi miya mise macrakatu aljisri ha ah. dagaalka isku wadagaleen bridgeka sax iyo ah, macrakatu ljisri weeye jisri aljisri waa jim iyo sin iyo ra aljisri waa waa jisrigu waa bridgeka la dhahdaa macrakatu ljisri baa la ah. dhahdaa nacam macrakatu ljisri weeye واي جزاكم الله خير maasha allah inantii hore loo jawaabay muudka galooda muudka ka maqantay yaa kale insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawoolaa sheekha wuxuu kuweydiinaya waxa tiri iyadoo dagaalka lagu jiro ayaa qaalad warbaday u timi inuu abubakar sidiiq dhintay marka abubakar sidiiq miyaa laguna mise bus buu dhintaa waaya waa su-aal wal weye jazaak khayran abubakar siduu dhintay miyaa la dilay bismi raxmaan raxiim abubakar radi allahu canhu cidina ma dilin e, wuu xanuustay un geeridii baa ku timi shan iyo toban maalmood buu xanuunsanayay kadibna maalin salaasaa buu dhintay radi allahu canhu marka wuu xanuustay xanuun caadiya dabiiciya geeridiina saasay ku timi marka cidinamay dilin radia allahu canhu isagoo sariirtiisa jooga buu geeriyooday ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya jazakum llah khayr insha allah شيء ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ الشيخ حولتني سعد انه قرر الورد ما بيستدعي انا ما قرأت ها si wanaagsan ha jazaak allah kheer su-aal fiican weeye sacd ibn abi waqaas xilli muu dhintay subxaan allah sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaade wuxuu ahaa tobanka saxaabiya jannada loogu bushaareeyey ninkii ugu dambeeyey ee dhintay buu ah cimrigiisu aad buu dheeraa siddeetan sanadood iyo dheeraad ayuu gaadhay wuxuuna ahaa nin mustajaabi dacwa nin ilaahay uu dacwadda iyo ducada uu ka aqbalo nebigaa u duceeya wuxuu dhahay ilaahayow waajib dacwatahu ilaahayow yeedhmadiisa iyo ducadiisana ka aqbal marka nin barakaysan ayuu ahaa fitnadii dhex martay saxaabadana kama qayb qeybgelin marka muddo dheer buu isagu noolaa radia allahu canhum sideetan sanadood iyo dheeraad ayuu marka uu jiray dabcan wuxuu geeriyooday xilligii markaa mucaawiya bin abi sufyaan uu talada uu hayay uu geeriyooday sanadkii markaa iminka si toosa uma xasuusto laakiin cumrigiisu aada iyo aad buu dheeraaday waana ninkii ugu dambeeyey ee tobanka saxaabiya jannada loogu bushaariyey ugu damba dhintay buu ahaa radia allahu canhu ardaah dagaalkanna isagaa hogaaminayey oo hogaamiyaha ciidanka ahaa asadulislaam ninka la ydhaahdo waxa weeyaan wiil uu adeeru yahay sacad ibnu abi waqaas baa adeer u ah waxa la ydhahda haashim ibnu cutba ibnu abi waqaas haashim ibnu cutba ibnu abi waqaas labaatan jir weeyaan hashim almirqaalna waa loogu magacaaba hashim almirqaal ayuu loogu magacaaba labada indhoodna ilbul ah ninkaas waana geesi la yaab leh sababta loogu bixiyey asadulislaam waxa weeyaan wayna soo socotaayo waa ka warrami doonaa inaan ka hor dhacana ma rabin laakiin mar haddaa su-aal ahaan adii weydiisana waan kuugu sheegayaaye waxaa dhacday maalintii dagaalkii qaadisiya la gelayay ayaa kataigu booraan ciidamadii gabadhii la dhihi jira booraan eh, booraan dakht ee markaa ka talin jirtay dowladda farisiyiinta ciidan ay aasaastay ayaa libaax bay lahaayeen libaax ayay lahaayeen libaaxaasi markaa wuxuu cuni jiray maalin walba la siin jiray qof bani aadama mu ahayn yani xayawaan iyo waxba lama soo dabi jirin qof ibni aadama ama adoon ama addoommadii farisiyiinta ayaa la siin jiray ofir sida kibirkooda farisiyiinta walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin qof ibni aadama baa la siin jiray markaa libaaxa libaaxi marka wuxuu noqday dadcun markii dagaalkii uu dhacay qadisiya ayaa muslimiintii waxaa lagu soo bixiyey maxay eh, libaaxii baa lagusoo lagu soo bixiyey dad cunka ahay dadka cunaayey dabadeedna libaaxii ayaa waxa weeyaan muslimiintii way yaaceen way cabsadeen de subxaan allah dabadeedna waxaa usoo baxay libaaxii libaaxii kale muslimiinta iyagana oo ahaa haashim ibnu cutba ibn abi waqaas haashim ilmirqaal dabadeedna wuxuu sameeyey libaaxii oo saa u soo boodaya ayuu isaguna warankiibuu qaaday isaguna wuu la booday dabadeedna hawadaa sare ayay isugu yimaadeen balu u fiirso libaaxu wuu soo booday wuxuu doonayaa inuu cuno haashim almirqaal haashim almirqaalna wuu booday labadoodiba iyagoo hawada isku jira ayuu waran halkaa dhuunta ka geliyey libaaxii deetana wuu dhintay libaaxii kadibna muxuu maxay dhaheen muslimiintii qatala asad lislaam asad alfaris islaamkaas libaaxii muslimiinta ayaa wuxuu dilay libaaxii farisiyiinta haakada saasuu ku yimi markaa magacu allahu akbar marka insha allah eh, waxaan doonaya inaan u dhigto qisadaas la yaab kale <laughs> qisa waa qisooyin dariifa ah weeyaan iyo cajaayibka muslimiinta inaan xalqada dambe u dhigtaan rabay laakiin waad i weydiisay marka insha allah khayr bay noqotay insha allahu tacala barak allah fiikum markaa saasaa loogu bixiyey waxaana adeer u ahaa markaa sacad ibn abi waqas sacad markii loo sheegay inuu in wiilkii uu adeerka u ahaa uu dilay libaaxii farisiyiinta subxaan allah wuu farxay markaa eh, wuu farxay marka waxa weeyaan eh, sacad ibn abi waqas ile wiilka adeer buu yahay markaasuu madaxa ka dhunkaday isna markaasuu lugaha ka dhunkaday adeerkii hada hakada hada huwa akhlaaq lmuslimiin subxaan allah naam naam wallahu aclam waay ku soco walaa su-aashaas kale jazakum allah khayr wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu isagu wuxuu ku dhintay dagaal mise ha qaabku ku dhintay waayahay ah. khaalid ibnu walida radia allahu canhu wuxuu ku dhintay isagoo sariirtiisa yaalla cidina may dilin eh, cidii u baahan taariikhdiisa oo tafasirannaha dib hagu laabato xalaqaadka ama silsiladda khaalid ibn walid aan ugu magac daray oo labaatan xalqadood ah oo youtube-ka aad ka helaysid silsiladda khalid ibn walid umaad ku qoraysaa insha allahu tacaala labaatan xalqadood weeyaan waana taariikhdiisi oo fasiran min bidaaya ilaa nihaaya dhammaad ilaa bilow ilaa dhammaad marka khaalid maxaa qaab noocaya buu ku dhi khaalid wuxuu ku dhintay isagoo sariirtiisa yaalla buu dhintay markaasuu markuu dhimanaya ee geerida ay ku timi ajashiisii ay timi ayuu dhahay markaa laa naamat aljubun yaanay seexanin buu yihi indhaha fulaydu haakadaa buu yihi aniga u fiirsada jidhkayga jidhkiisi meel yar ama xubin yar oo jidhkayga ku yaalla ma jira buu yihi hadduu jiraba waxa ku yaala nabar baa ku yaala buu nabar markaa dacniya oo waran lagu dhuftaya ama seefa ama toorrey ah ama dhagaxa ah ama manjaniiq ah ama markaa leeb lagu soo tuuray ama shiish lagu tuuray waxaasoo dha nabara ku yaalla jidhkiisa ku yaalla wahadkada wahaadaana amuutu calaa furaashi ayuu leeyahy aniguna waa anigaasoo waxaan ku dhimanayaa anoo furaashkayga saaran baan dhimanaya wuu la yaabana khaalid sidaan u dhimanaya wuxuu jeclaan jiray dagaal kasta markuu galo wuxuu dhihi jiray anoo shahiida inaan dhintaan rabaa subxaan allah dabeedna wuxuu leeyahay ma seexato indhaha fulaydu aniga oo intaasoo dagaal galay sagaash eh, boqol dagaal wax ku dhow buu galay lamana jibinin weligii xataa dagaaladii uu la galay nebigu kaga soo horjeeday dagaalkii uxud gaaladii markaa uu la socday baa guulaysatay subxaanallah allah marka waxa wey lama jebinin khaalid bin walid weligii ciidankiisa lama jebin nin khabiira buu ahaa radia canhu ardaa markaa waxa weye isagoo furaashkiisa saaran ayuu geeriyoodayo wuxuu leeya aniga aniguna furaashkayga ku geeriyoonaya intaasoo dagaalana waan galay jidhkaygana waxa weeyaan meel nabar yar oo waxa weeyaan ama xubin yar yaroo jidhkayga mid ah hadduu jiraba waxaa ku yaala nabar baa ku yaalla buui lagu dhuftay markaa furaashkiisu ku geeriyooday wuxuuna ku dhintay magaalada xims ee ku taalla dalka suuriya oo iminkana xabaashiisu ay ku taallo radia allahu canhu ilaahay raalliha ah ka ahaadee de dabcanna caruur ciidda ka badanna wuu dhalay khalid ibn walid qaar badan oo uu dhalay carruurtiisi waxay ku dhinteen taacuunu camwaas taacuunkii camwaas oo inoo soo socda oo dhacay xilligii cumar ibn khadaab waan ka warramayaa waxaasoo dhan wa taariikhda cumar ibn khadaab un bay soo hoos gelaysaa marka ubadkiisu farcantiisi way joogtaa khaalid ibn walid way joogtaa ilaa iyo hadda waxaa ka mid a sheikhan caanka ah maxamed alcurayf maxamed alcariifi la dhaho ee sacuudiga jooga waa dhashii waxa weya khaalid ibnu weliid caruurtiisii subxaan allah meel walba way joogaan walidalik dadka wanaagsan ee saalixiinta ilaahay ubad buu siiyey subxaana wa tacaala ubadkoodii waxaa joogaan meelaba matalan cumar oo kale cumar ibnu khadaab ubadkiisii iyo faacantiisa qabaa'illa dhan ku abtirsada cumariya la dhaho abubakr asidiiq waa sidoo kale subxaan allah cali ibn abi aalib sidoo kale radia allahu canhu nacam nacam wallahu aclam wallahu aclam jasakum allahu